bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعيn ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfar الطaxaawiy raximah اllahu taعaalى qala اlimaamu raximah اllah wnusmي أhla qiblatina muslimiina muؤminiin ma damuu bma jaءa bih الnabiyu slى اllah عlyh وآlih وslm muctarifiin walahu bikulli maa qaalahu wa akhbara musadiqiin wanusami waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatinaa qibladeenna dadkeeda oo yacnii salaada markay tukanayaan qiblada dadka u jeesto muslimiina ayaan ku magacaabaynaa muslimiin mu'miniina mu'miniin ayaanu ku magacaabaynaa maa intii daamuu ay ahaanayaan bimaa wixii jaaa bihi nabiyu nabiga uu la yimid sala allahu calayh waalihi wasalama muctarifiina kuwii ictiraafsan oo qirsan intay qirsan yihiin walahu bikulli maa qaalahu wa ahbara musadiqiin walahu <clears throat> wabikulli maa shay dhammaantiisoo qaalahu uu yidhi wa akhbara bihi wa akhbara uuna ku khabrayou sheegay musadiqiina lahu kuwii u rumaynayo ay yihiin musanifka uu leeyahay uu ku bilaabay kitaabka darsiga uu ka bilaabanaa nusamii ahla qiblatina dadkeenna yacni qibladeenna u jeesto ahlulqibla uu ka cabiray maxaa yeelay dadka muslimiinta astaan waxaa u ah qiblada qibladuna waa kacbada markay tukanayaanna kacbaday u jeestaan marka dadka salaada lagu yaqaanee qiblada u jeesto qibladeenna u jeesto waxaanu ku magacaabaynaa muslimiin buu yidhi marka muslimiinta ahlu qiblana waa la yidhaha ahlulqibla dadka yacni qiblada u saaxiibka ah marka dadka ahlulqibla iyo ay muslimiin iyo waa isku mid weeyaan nabigana calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatanaa waakala dabiixatanaa fahuwa almuslimu lahu maa lanaa wacalayhi maa calaynaa ayuu yidhi xadiid bukhaari uu werinayo min xadiidi anas man sallaa salaatanaa salaadeenna qofkii tukado wastaqbala qiblatanaa qibladeenna u jeesto wa akala dabiixatanaa xoolaha aan gowracnana cuno fa huwa almuslimu muslim fa huwa isaga ayaa almuslimu muslim oo waa muslim qofkaas lahu maa lanaa waxa aan leenahay ayuu leeyahay haddaan muslimiin nahay wa calayhi maa calaynaa waxa anaga muslimiintaa waajibka nagu ahba isagana waajib ku ah nacam halkan marka waxaa hadalkiisa imaam alimaam abu jacfar adaxaawi laga dhadhansanayaa muslim iyo mu'min inuu isku mid ka dhigaayo nacam oo alislaamu waaliimaanu cindahu sawaa alislaamu waaliimaanu inay agtiisa isku mid yihiin sidaa la ogsoon yahay ee xoogga badanna waxaa weeyaan alislaamu iyo al-iimaanu marka hal meel lagu wada sheego laba macnay kala qaataan marka midkood la xusana midka kale macnihiisa isagaa wato oo waa ereyada ay yidhaahdaan ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa haddii alislaamu iyo waliimaanu meel lagu wada sheego islaam wuxuu noqonayaa acmaasha muuqato ee sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo arkaanulislaamka aada taqaanaan iimaankuna markaa wuxuu noqonayaa al acmaalu albaatina acmaasha qarsoon ee qalbiga ku jirta ee arkaanta iimaanka aada ku taqaanaan oo an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi alle inaad rumayso rasuulka rumayso kutubtii rumayso waa acmaal qarsoon oo qalbiga laga sameeyo soma garanin waa haddii marka labadooda la isku dhinac sheego xadiidka jibriilna saasoo kale u ahaa oo markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u yimid waxa uu yidhi akhbirnii can alislaam islaamka wax iiga sheeg markaasuu nebigu yidhi islaamka an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah wa tuqiima asalaah wa tu'tiya azakaa wa tasuuma ramadaan wa taxuja albeyta in istidacta ilayhi sabiila shantaas marka waa acmaal bannaanka laga sameeyay muuqanaysa waa alacmaalu daahira iimaanka markuu su aalayna wuxuu ugu macneeyey an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka haddaba marka hadday labadoodu marka ay isla joogaanna labadaas macnay kala qaataan hadday labadooda midkood keliya ou joogana kan kale macnihiis isagaa wato oo haddii al islaam keliya aada meel ku aragto macnihii iimaankana islaamkaasuu ku dhex jiraa haddaad al iimaan meel ku aragtana macnihii islaamka iimaankaas ayuu ku dhex jiraa oo xadiidkii wafdi cabdilqays rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa kii uu ku yiri markay dhaheen rasuulka ilaahay annaga meel fog baan degannahay annaga iyo adigana beynanaa wa beynaka kufaaru mudar annaga iyo adigana waxaan noo dhexeeyo gaaladan reer mudar mana awoodi karno inaan kusoo gaarno ilaa bilaha xurmada leh oo afarta ah ee aan la dagaalamin un baan ku imaan karnaa jidka aan mari karnaa ee waxaadna fartaa arrin kala go-an oo dadka naga dambeeyna aan gaarsiino annagana aan ku camal falno markaasuu wuxuu yidhi aamurukum biliimaani billaah waxaan idin farayaa inaad alla rumaysaan markaasuu ku yidhi atadruuna ma aliimaanu billah ma taqaanaan buu yidhi al-iimaanu billah ma garanaysaan markaasay dhaheen allahu rasuuluhu aclam nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aliimaanu billahi an tashhada an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulu llah watuqiima asalaa watu'tiya azakaa wixii islaamka lagu sharxay baa iimaanka lagu sharxay meeshaanna marka waxaa weeyaan iimaanka maadaama meeshaan keligiis la xusay macnihii islaamkana isaguo ku guda jiraa waay marka waa waxyaabaha la yidhaahdo ida ijtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa hadday kale maqan yihiinna oo midkood keliya meesha uu jooga ka kale uu ka maqan yahay labadii macnaba midbaa isku wato hadday laakiin labadooda isla wada joogaan mid kastaa macno gaara buu yeeshaa waana sida ahlu sunnada iyo culimmaduba u badan yihiin marka islaam iyo iimaan laga hadlaayo ama muslim iyo mu'min marka laga hadlaayo waxaana ku tusaya macnahaas noocaas oo kale ah culimmadii hore taabiciinta qaarkood baa la su-aalay markaasay waxay yidhaahdeen islaamkiibay waxay ku dhigeen xadiidkii laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min baa la weydiiyey qofka zaanigaa ma zinaysto isagoo mu'min ah maxaa laga wadaa baa layidhi diintii miyaa laga saaray markaasay waxay dhaheen iimaanka calaama goobaabin buu qoray goobaabintii korkeedana goobaabin kale ayuu ku qoray uu ku xariiqay markaasuu wuxuu yidhi goobaabintii hoose wuxuu ku sheegay al-iimaan goobaabintii ka sarreysay ee wareegii kore ee goobaabintaa ay ku kor jirtayna alislaam buu ku qoray markaasuu wuxuu yidhi tan buu ka baxayaa goobaabintan weyn buu gelayaa goobaabinta weyn hadduu ka baxo islaamkii dhan buu ka tegay marka nacam idan marka alislaamu waaliimaan marka derajo la dhaho iimaankaa derajo sarreeyo qof kastoo mu'mina waa muslim laakiin qof kastoo muslim noqday macnaheedu maaha iimaankiisu inuu buuxo ee uu dhammaystiran yahay ma aha saasayna culammadu u badan yihiin agtarkooda laakiin abu abu jacfar adaxaawi iyo culamo eh, kale uu ka mid yahay alimaamu albukhaari iyo ay kamid yihiin moxamed ibnu nasr almarwasi iyo iyagu alislaamu waalimaanu cindahum sawaa islaam iyo iimaan waa isku mid bay qabaan ayaa ku nacam halkaana marka taabuu ayaa uu ku caddaynaya imaamku wa nusami waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatinaa qibladeenna dadka u jeesto ee ahlu qiblada ah muslimiina mu'miniinaan ku magacaabaynaa buu yiri labadiiba iskugu daray muslimiina mu'miniina baan ku ayaanu ku magacaabaynaa goorma maa daamuu intay ahaanayaan bimaa jaaa bihi nnabiyu sala allahu calayh waali wasalam wixii uu nebiga la yimid muctarifiina kuwa ictiraafsan inta ay qirsan yihiin wixii nebi maxamed la yimid sal ll slam marka waxaa kala jira marka waxyaabaha aada qirayso ee nabiga la yimid calayhi salaatu wassalaam waa mujmal i mufasal waay mujmal i mufasal qofka muslimka waxaa laga doonayaa wax allaale si duuduuba wax kasta oo nebigu ou la yimid ee u caddaado inuu dusha u rito ictiraafo waajibay ku tahay nacam soo ma garanin haddii uu ictiraafi waayo wax walboo nebiga xaggiisa ka caddaado ee uu qiran waayo oo u qiri waayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa nin rasuulkii beeniyey waayo sala allahu caleyh waali wasalam laakiin ictiraaf oo mufasalana waa jiraa qofku shayga uu qiraayo waa wax uu bartay ee uu yaqaano waayo waxaa laga yaabaa qofka muslimkaa wax kasta inuunan aqoonin oo nebiga ka sugnaaday sala allahu caleyh waalihi wasalam sidaa daraaddeed marka waxaad arkaysaa waxyaaba nebiga yacni qofka ogaan la-aan iyo yacni waxgarasho la-aan iyo inaynan soo gaarin darteed inuu u inkiraa dhici karta waxyaabaha qaarkood markaasoo kale ma la dhahayo qofkan gaal waayo muslim ma ahan la dhihi maayo maxaa yeelay inuunan ogaan karinaa dhici karto oo ay u baahan tahay cilmi ay uga baahan tahay baa dhici karta nacam ayb amase inuu muawilba yani muta-awil inuuba yaa dhici kartaba isla markaa oo waxaa ka mid a ah masalan caaisha radia allahu canha waa tii xadiidkii ahaa markay maqashay yucadabu lmayitu bimaa niixa lahu meyidka waa la cadaabayaa inta loo baroorto dadkiisu inta ay u barooranayaan ay u qaylinayaan qofka dhintay meydka ah qabrigaa lagu cadaabayaa markaasi waxay tiri waxaas ma jiraanay tiri nacam ilaahay wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa qof kale dembigiisa qof kale loogu cadaabaa bay tiri marka macnaheedu maaha inaynan hadda marka aynan qiranin oo hadalkii rasuulka ay diideysa ma aha ee iyada agteeda inaanu ka sugnaaninay u badan tahay nacam oo waxay leedahay hadalkan si fiican nebiga loogama soo xifdinin amaa qofkii kasoo xifdiyey ama waxgifay bay ayay ujeedaa sidaa daraaddeed marka waxyaabahaas oo kale la dhihi maayo qofkii ma muxuu ictiraafi waayo oo kale la dhihi maayo oo un waxa weeyaan marka hadalkaas marka iyadu say u qaadatay ida laftirkeeda ma ahan oo sida sawaabka waxaa weeyaan hadday dariiqadiisa ahayd oo isaga uu meydka u barooro jiray oo hala iisoo baroorto uu yidhi haddii aan dhinto waa la cadaabaa markaas nacam ilaa waa camalkiisa ila isaga ka dardaarmay ma og haddii laakiin uunan ka dardaarmin camalkiisana aynan ahayn oo dadku iyagu ay iska sameeyaan wax dembiya kuma laha walaa taziru waasiratun meeshaas waay marka labada aayadood dadka xadiidka iyo aayadda dadka sidaa u jamciyey baana fiican nacam soo makasin marka waxyaabaha aada ictiraafaysood qiranaysoo nebiga xaggiisa ka imaanaya adiga waxaa lagugula xisaabtamaya waxay tahay wax allaale wixii nebiga xaggiisa ka yimaado oo sugnaado inaad dusha u ridato ood qirato islamarkaana aad yacni iltisaamto ood yacni ku dhegtood dusha u ridato ayb marka haddii laakiin wixii adiga ogaan la-aan darteed nebiga inay ka sugnaadeen ma ogid markaasaa waxaad tiri war waxaan waxba kama jiraana tiri adiga laakiin ma ogid inay nebiga ka sugnaadeen markaasoo kale qofku waxaa weya ma ku gaaloobayo arrintaas laakiin markii loo caddeeyo xujadii laga zuuliyo isagoo og waxaan in nebiga yiri haddii uu inkiro markaas cinda idin markaas waxa weyan markaasoo kale waa ku waa ku kufrinayaawaxyaaba marka iyaga waxaa jirta eh, iimaan marka ictiraaf mujmala marka in la helaa waa daruuri isa waa qasabo maba ansaxaayaba tawxiidka haddaan la waayaba iqraar haddii la waayaba nacam maa daamuu maa intii daamuu ay ahaanayaan bimaa jaaa bihi nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam waxa nabiga uu la yimid muctarifiina kuwa ictiraafsan oo qirsan ayb wa musadiqiina intay yihiin kuwii u rumaynaya lahu nabiga sala allahu calayh waali wasalam bikulli maa shay dhammaantiis qaalahu uu yiri wa akhbara uu sheegay wax allaale wixii uu yiri ee uu sheegayna ilaa ay nebiga uga rumaynayaan nacam ayb mar hadday marka nebigu waxa uu yiri ay ogol yihiin ictiraafsan yihiin muslimiin salaadiina tukanayaan dadkaas marka muslimiinaan ka yaan ayaan ayaanu ayaanu kasoo qaadaynaa mana yacni gaalnimadoodana ma ictiqaadinayna inay muslimiin mu'miniin yihiin baan ka ictiqaadinayna nacam muminiin eh, mu'minnimada aan ka ictiqaadinaynana ma ahan yacni mu'minnimo oo iimaan dhammaystiran ah nacam oo dadku iimaan dhammaystiran ma wada laha dhammaantood marka qofkii asluliimaan leh oo iimaankii yacni asalkiisii haysto dabcan waa waana qofka muslimka kaas wey nacam ayb marka amaa masaa-ishaasna marka markaan iimaanka gaarinan uga hadli doonaa insha allahu tacaala walaa nakuudu walaa nakhuudu dabaalan mayno fi fillaahi ilaahi subxaanahu watacaala shanigiisana dhexgeli mayno walaa numaarii ma doodayno fii diinillahi ilaahay diinkiisana ku doodi mayno nacam diinka alla subxaanahu watacaalana ku doodi mayno daatada alla subxaanahu tacaala iyo alla shanigiisana dhex dabaalan mayno nacam oo baail ma ku dhex dabaalanayno w nacam oo baail ma ku dhex dabaalanayno maxaa yeeley haddii allah subxaanahu watacaalaa intii uu ka yiri naftiisaa kaaga filan adiga intii uu naftiisa ka yiri baa kaaga filano alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi iyo inta rasuulkiisa uu ka sheegay subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin rabbi dadka waxyaabaha ay ku tilmaamaan waa iska nasahay waa iska hufay waa iska fogeeyey wixii rususha ay ku sheegeen unbuu nabadgeliyey soo ma garanin <clears throat> marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii isaga uu iska sheegay oo qur-aanka dhexdiisa <clears throat> oo nebigiisa uu ka sheegay sunnadiisa saxiixa uu uga sheegay intaas inay kugu filnaato wixii intaa ka dambeeya marka maxay noqonayaanna waa maladaada ood ilaahay gelisa subxaanahu wa tacaala maladaadana hadda adigu ilaahay ma malay kartid qeyb buu kaa yahay ma ujeedid ma arkin yani waxyiga unbaa idiin dhexeeya waxyigii wixii laga waayey ood ka sheekaysay ood alla subxaanahu watacaala ka sheegtaa waxay noqonaysaa alkhawdu fillah alkhawdu fillah ilaahay oo la dhex dabaasho sha'nigiisa biduuni cilminna ilaahay waa eedeeyey waxa uu yidhi in yattabicuuna ila danna wamaa tahwa alanfus walaqad jaa'ahum min rabbihim alhudaa waxay raacayaan buu alla yidhi subxaanahu watacaala malo male unbay raacayaan iyo waxay naftoodu jeclaato waxay iyagu maleeyaan iyo waxay naftooda hawoonaysa ee jeclaanayso unbay raacayaan walaqad jaaahum min rabbihim alhudaa rabbigood agtiisana hanuun baa uga yimid marka waxaa laga rabaa dadka tii ilaahay usoo dejiyey inay ku gaabsadaan oo ay allah hadday rabaan inay baranayaan inay ka bartaan qur aanka iyo sunnadii intaa ay marka oga hanuunka ay qaataan wixii ka baxsan intaas waa malo iyo wax naftooda jeceshahay waa in laga fogaado marka nacam maxaa yeelay cabdlai abdabdilcaiiz cabdulcaziiz ibn almajishuun saaxibu maalik waxa uu yiri oo yacni kutubta in badan oo kamida ah loogaga wariyey inuu dhihi jiray dhihi jiray laa yadri kayfa huwa ilaa huwa nacam ilaahay subxaanahu watacaala cid sidaas waaye iyo sidaas waaye dhihi karta ma jirto maxaa yeelay alla sida uu yahay cid og ma jirto ilaa isaga unbaa og subxaanahu watacaala nacam marka sida alla uu og yahay ee kitaabkiisa uu ku caddeeyey sunada nebiga lagu cadeeyey intaasa kugu filnaato marka wixii ka dambeeya marka lama ogolo walidalika alimaam malik raximahullah nin baa u yimid oo sanad saxiixa qiso ku sugnaatay nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa aayaddaasuu akhriyey rabbi allaha raxmaanka carshiga ayuu ka saro maray kayfa stawaa buu yidhi marka intii waa sii gudbay marka kayfa stawaa sidee uga saro maray yidhi alla subxaana wa tacaala markaasuu wuxuu ku yidhi marka dhidid ayaa ka yimid alimaam maalik raximahullah markaasuu wuxuu yidhi alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidcatun wainii araaka wa wainii laa araaka ilaa daallan marka wuxuu yidhi istiwaha in la rumeeya waa waajib yacni istiwaha waxaan ujeedaa waa shay la garanayo macnihiisa la fahmayo macno ahaan xagga luqada lagu garanayo habka uu u dhacayo alla uu carshiga uga saro marayna lama yaqaano dadku garan maayaan ma kasin in la rumeeyaana waa waajib qur-aanku ku jira oo alla aayad qur-aan waa araxmaanu cala alcarshi istawaa in intaa ka ka dambe la is sii weydiiyaana waa bidco nacam oo wax nebigii asxaabtiisu yaqaaniin ma aha wax kalena kuuma arko u yidhi ilaa nin baadiyeysan baan ku arkaa buu yidhi akhrijuuhu canii nacam iga bixiyuu yidhi ninkaan halayga saaro yidhi waa laga saaray marka imaam maalik raximahullah marka waxyaabahaas o dhan marka waxay kutusaan aad bay u diidi jireen walidaalika waxaa kaloo iyadana sidoo kale eh, amiirkii la dhihi jiray eh, yaziid bnu haarun ayaa nin eh, amiirkii cabdullahi bnu daahir agtiisa wuxuu ku sheegay axaadiidtii ru'yada ilaahay in qiyaamo la arkaayo iyo axaadiidtii tilmaamaha allah subxaanahu watacaala markaasuu wuxuu yidhi see ilaahay loo arkayaa say sifadaasu tahay markaasuu wuxuu yidhi acaza allahu lamiira amiirka allah xoogeeyuu yidhi nacam ilaahay shanigiisa iyo kayfiyada iyo sida ay sifaatkiisu yihiin cid og ma jirto yiri nacam faraa-un in laga qaado sideeda loo daayo weeyaan dadka marka khawdka ilaahay aayaadkiisa ku sameeyo ama yacni allaba shanigiisa dhex dabaashana waa la eedeeyo waa calaamaatu lmunaafiqiin iyo dadka mushrikiinta iyo alla ka tilmaamay siduu alla fii suurati tawbaba uu ku yiri kaladiina min qablikum kanuu ashadda minkum quwata waakhara amwaala waawlaada fastamtacuu bikhalaqihim faistamtactum bikhalaqikum kama stamtaca aladiina min qablihim bikhalaaqihim wakhudtum kaladii khaaduu oo waxaa alla u marka laba laba cudur buu aayaddaas ku sheegay cudur ah in ilaahay subxaanah watacaala aayaadkiisa la tallaabo iyo axaadiista rasuulka oo dadku un diintooda ay baatil ku dhex dabaashaan oo wax aanay ogeyn ay ka sheegaan oo ah alkhawdu fii aayaati illah cudurka kalena waa maradu shahwa oo dadku inay yacni nasiibkoodii iyo wixii alla xoolo siiyey inay yacni adduunye intay la aadaan ay ku dhex wax allaale wax naftooda jeceshahay ugu raaxeeyaan oo aynan ku salaynin qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala walaa numaarii ma doodeyna fii diin illahi ilaahay diinkiisana ku doodi mayno nacam oo alla diinkiisa in lagu doodaa ma banaana dooda waa laba nooc mujaadalada waa laba nooc qur-aanka waxaa ku jirta udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan soo maha marna alla wuxuu leeyahay nebigiisa wuxuu ku dhahayaa la dood xaalad wanaagsan kula dood halkaana marka waxaa noogu taalla walaa numaali ma doodayno fii diinillahi ilaahay diinkiisa ku doodi mayno see loo jamcinaa marka nacam oo doodaas mujaadaladaas wanaagsan iyo midda shiikhu sheegaya labay kala tahay nacam doodda marka hadday dood aqoon isweydaarsi tahay masale qof ka qaldanoo loo bayaaniyo ay tahay waxyaaba uu isagu iska dhaadhiciyeyoo intuu soo gudbisto laga qanciyo ay tahay oo dariiqa toosan lagu hanuuniyaa dood fiican waay taas oo kale cabdullaahi bnu cabaas radia allaahu canhumaa markii khawaarijtu ay meesha xarowraa la yidhaha ay ku baxeen oo jeeshkii cali ay ka baxeen tuuladaas ama magaaladaas isku aruursadeen cali lama uunan dagaalamin dagaalka kuma bilaabin cabdullaahi bnu cabbaas u diray dadkan u tagay wuxuu yidhi la dood buu yidhi nacam waxa ay tabanayaan bal ka dhegeyso nacam ee kala niqaash wuu ka dhegaystay cabdullahi binu cabaas waa la niqaashay ilaa wuxuu taqriiban laba kun saddex kun ilaa afar kun ayuu soo celiyey nacam oo sunnada kusoo celiyey nacam qaar yaraa marka kusii madax taagay soo ma garanin taasoo kale marka way banaan tahay doodaasoo kale qaarkood marka cabdullahi binu cabaas waa ku diideen inay xaqii ay ka dhegeystaan waxayna yidhaahdeen war dadka ninkaan iska dhaafay dhan hala doodinina waa kuwa ilaahay yidhi maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun nacam waa dad dood badan kuwa ilaahay ka yiri waaye faraha ka qaadan ninkan quraysh buu ka dhashay dheheen soo ma garan waa waa iskaga tageen kuwaas kuwii dhegaystay ilaa waa ka faaiideen sidoo kale cabdullahi bn cabaas wuxuu la doodi jiray najdat alxaruuri ninkii la dhihi jiray nacam mase naaficu lasraq ayaa khawaarijtu intay u yimaadaan bay hadba shubha yar bay u keeni jireen markaasu uga jawaabi jira isaguna nacam soo ma garan oo weliba yani tafa kutubu tafaasiirna waa lagu sheegaa ayb aad buu ninkaas marka uu ugu imaan jiray eh, najdat alxaruuriga markaasu ibnu cabaas buu shubah ku keeni jiray <clears throat> shubahdiisa marka waxaa ka mid a ah wuxuu yidhi qur-aanka waxaa ku taala hudhudkii nabi sulayman inuu nabiyullaahi sulaymaan godadka u sahmi jiray godadka iyo yacni meelaha biyaha ku jiraan iyo meelaha aanay ku jirin iyo ayuu u sheegi jiray nabi sulaymaan iyo ciidamada iyo jiyuushta iyo waxaas <clears throat> marka waxay yidhaahdeen hadde hudhud dhulka hoostiisa biyo inay ku jiraan iyo in kale hudhudkan hadduu sahmin karo waxaan arkaynaa buu yidhi shimbirkan hudhudka ilmo yaryara intay god u qodaan oo godka kor ay ka saaraan yacni xashiish iyo yacni qashin intay korka saa uga saaraan meel dhul adag bo intuu u maleeyo ayuu lugta saarayaa markaasu ku dhacayaan markaasay qabsanayaan hadduu dhulka hoostiisa wax ku jira yaqaano muxuu ugu dhacayaa godkaas buu yidhi cabdullahi binu cabaas hokeenbal adiga markaas wuxuu ugu jawaabay idaa jaaa alqadaru badala alxadaru yii ma ogtahay saasuu yidhi haddii qofku malagiis galo digtoonidiisii iyo firfircoonidii waa dhumaysaa yiri nacam adigaan haddii ilaahay kuu qoray in baabuur ku jeero si kastood u dadaal badnayd maalinka oo ku jiiraayo adigu waa is iloobaysaa un soo maaha hudhudkana maalinka malagiis galo isma celi karan aan laakiin wuxuu yidhi maba kuu jawaabay inuu yidhi adoo kale haddaanan ka baqaynin inuu yidhi dad badan baa waxay isdhahayaan ninkii maanta qur-aankiibu aayadihii qur-aankiibuu shubah ku keenay iyo haddii aanan ka cabsanaynin kuumaba jawaabeen buu yidhi wahaakadaa marka salafkii cabdulcaziiz ibn yaxya alkinaani ninkii la dhihi jiray waa tii ou bishri lmarisi ou la dooday rashiid hortiisa oo kula dooday oo weliba kitaab dhanba ay noqoto alxayda kitaab la yaraa ay noqotay waa badan tahay marka doodihii culummadii hore ay la yeeli jireen dadka mucaanidiinta ee madaxa adag laakiin waxay ahayd waa hadday dood faa-iide leh ay tahay waa nacam oo meel lagu kala gaarayo xaq laysku fahamsiin karo weeyaan laakiin hadday doodu tahay dood aan xaq laysku fahamsii laysku fahamsiinaynin oo keliya un ay tahay bimujarad yacni waa ka adkaaday iyo igama adkaanin meesha ay taagan tahay taas in layska dhaafaa fiican waana midda sheekh uu ka hadlayana taas dambaba noocyadaas dambena waa jiri jireenoo alimaam malik raximahullah baa nin u yimid markaasu wuxuu yidhi inii waxaan rabaa inaan kula doodo yidhi inii uriidu an ukhaasimaka inaan kula doodaan rabaa waa u fiirsaday imaam malik nin qaab leh inuunan ahayn oo xaq rabo ka waran uu yidhi marka haddaad iga adkaato ara-ayta in eh, in ulibta eh, eh, ara-ayta in ra in qulibta haddii laga adkaado ka waran uu yidhi on kaa adkaado waa kusoo raacayaa buu yidhi haddii aniga layga adkaada kawarno yidhi ood iga adkaato waa isoo raacaysaa sidna nin saddexaad oo naga dood badan hadduu yimaado san yeelayna isagan raacaynaa buu yidhi yaa haadaa marka wuxuu yidhi innii araaka tatanaqal ilaahay diintiisa hal waaye adna waxaan ku arkaa inaad guurguurayso oo marba meel u guuraysa nacam marka wuxuu yidhi ama innii calaa bayinatin min diinii aniga diinkayga xujo cad ayaan u haystaa yidhi waa aqaanaa waxaan ilaahay ku caabudayo ama anta fashaakun adiga nin shakisan baa tahay idhab ilaa shaakin midlika fakhaasimhu orodoo nin sidaadoo kale u tag oo shakisane la doodu yidhi adiga bax aniga waxba hayla doodin waa iska diiday marka imaam maalik ninkaas doodiisa marka doodaha marka waxaa weeyaan hadday miro dhalaysana hadda waa siyaabaha ay ku miro dhali kartana waxay tahay marna ninka laftirkiisa lala doodaya xaq u baahan in loo bayaaniyo marna isagu waa mucaanido xaq ma rabo laakiin dad kale ayaa lagu dhagahadla isagii marka waxaa weya dad kale yaa xaqi dadki dad kale ayaa xaqa ku fahmaya doodaas way fiican tahay mararkaas oo kale nacam laakiin haddii dad kalena xaq aynan ku fahmaynin isagiina uunan xaq diyaar u ahayn waa midaan marka walaa numaari fii diin illaahi ama waxay noqon kartaa walaa numaari fii diinillaahi ilaahay diinkiisa in yacni siyaabo xun loogu doodoodo nacam oo laga dhigtaba oy dadku ka fahmaanba diin diinta dood inay tahayba nacam ayb oy dadku ka fahmaan caamada ah diintaba inay tahay wax wadaadadu ku doodaan keliya nacam waxaasoo kale marka in caamada la tuso ma aha in markaas waxaa weyaan dadka caamada waxa u dantaa la baro lagana fogaado dooda nacam walaa nujaadilu ma doodayno fi lqur'aani aani qur-aankii ku doodi mayno ayuu yidhi qur-aankii ku doodi mayno tan marka waxay noqon kartaa qur-aankii ku doodi mayno bimacnaa waxaa weeyaan si baatila qur-aanka ugu doodi mayno nacam ee intii ilaahay ka yidhi baan ka dhahaynaa wixii alla sheegayna waa ka sheegaynaa say asxaabtii rasuulka u fahmeynna waa u fahmaynaa baatil qur-aankii ku keeni mayno nacam sida alla uu yidhi dadkii xunxumaa markuu ka hadlayay wajaadaluu bilbaaili liyudxiduu bihi alxaqa waxay ku doodeen baatil si ay xaqii markaa u baabi'iyaan saas ma yeelayna macnaa waxaa kaloo macnihiisu ay noqon kartaa qiraa'o sugnaatay ku doodi mayno dood ka kicin mayno nacam qur-aanka waxaa weeyaan weliba xadiid waxaa jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam cumar baa waxuu maqlay nin asxaabta kamid oo qiraa qur-aan akrinaayo qiraaa markaa nebiga uu ka maqlay buu qur-aanka ku akrinaayo oo isaga uunan maqlin markaas suurat lfurqaan ay ahayd markaasuu marka cumar ninkii marka uu qabtay oo wuxuu yidhi ciddii aad ka maqshaad ii geynaysaa yiri nacam sidaan aniga uma maqalo yiri nacam aayadan nebigay iskula tageen calayhi salaatu wasalaam akhri buu yidhi adiga wou akhriyey ninkii cumar adna akhri waa akhriyey labadaanba waa laygu soo dejiyey labadaba ilaahay waa igu soo dejiyey buu yidhi allana wuxuu idinma amrin sidaane waxaa marka qur-aanka inaad ku doodaan ilaahay yani uma uma uunan soo dejinin ee sidaas in la yeelo markaa nebigu waa ka waa ka reebay calayhi salaatu wasalaam marka qur-aanka yacnii oo xadiidku wuxuu ahaa marka nebigu wuxuu yidhi kilaakumaa muxsinun labadiinaba waa wanaagsan tihiin laa takhtalifuu ha iskhilaafinina fa ina man kaana qablakum ikhtalafuu fa halakuu dadkii idinka idinka horreeyey way iskhilaafeen waana halaagsameen asxaabtu markay dareemeen arrintaas inay khatar keeni karto xilliga cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ciidan dhinaca ciraaq ka yimid oo muslimiinah iyo ciidan shaam joogay ayaa isku soo darmay nin kastaa marka qur-aankiiba u akrinaa jeyshka dhexdiisii marka waxaa timid marka nin si inuu u akriyo nin kalena si u akriyo cabdullaahi bnu marka waxaa weya ubay ibnu kacab ayaa marka wuxuu dareemay in marka dadku ay yihiin eh, ay ku doodayaan marka qur-aankii qiraa'adiisii tanaa saxsan iyo maya tanaa saxsan markuu dareemay macnaha noocaas oo kale uu arkay ayuu soo baxay wuxuu u yimid eh, cuhmaan bnu cafaan buu madiine ugu yimid markaasuu wuxuu yihi adriki nnaasa dadka gaar buu yihi qabla an yakhtalifuu kama ikhtalafat banuu israa'iil intaynan iskhilaafin say reer bani israa'iil isku khilaafeen oo kale intaan la gaarin arrintan wuxuu yidhi wax ka qabo markaasaa marka cuhmaan radia allahu canhu qur-aanka markii hore wuxuu ku qornaay yacni toddoba xuruufuu ku qornaa toddobada xuruufna macnaheedu marka waxaa weeyaan toddoba luqo oo luqooyinkii carabta ahayuu ku qornaa nacam markaasaa cuhmaan radi allahu canhu wixii kaleo dhan marka waa icdaamiyey waa baabiiyey waa gubay wuxuu soo reebay luqatu quraysh bis luqadii qurayshuu soo reebay luqadaas quraysh na weeyaan marka midaan kuwaan hadda qiraa'aadkan kala duduwaan ee la akrinayo luqa halkaas luqa unbay isugu imaanayaan dhammaantood isugu imaanayaan marka eh, min baabi almasaalix oo marka masaaxiftaas u gubay cuhmaan bnu cafaan radi allahu canhu si dadka aanay isku khilaafin walidalika hadda marka waad aragtaa faa-iidadii marka laga helay oo dadkii hadda qur-aankii waxaa weya isku khilaafi maayaan walaa nujaadilu doodi mayna fi lqur'aani quraanka ku doodi mayna wanashhadu waxaan qiraynaa anahu qur-aanku kalaamu rabbi lcaalamiin rabulcaalamiin hadalkiisa inuu yahay nazala bihi waxaa lasoo degay alruuxu lamiinu alruuxu ruuxi baa la soo degay jibriil weeyaan alamiinu aaminka ahaa ee xag alle macnaa laga soo aaminay ayb facallamahu wuxuu barbaray sayid almursaliina rususha kuwa lasoo diray sayidkoodiibuu baray muxamedan sala allahu alayh waali wasalam buu baray wa huwa qur-aankuna kalaamullaahi tacaala alla kalaamkiisii weeyaan laa yusaawiihi shayun waxba uma dhigmaan laa yusaawiihi umadhig uma dhigmaan shay-un waxba uma dhigmaan oo min kalaamilmakhluuqiina dadka warkooda ah hadalka dadka iyo qur-aanka iskuma dhigmaan walaa naquulu mana dhahayno bikhalqihi qur-aanka waa la abuurayna dhihi mayno walaa naquulu dhihi mayno oo oran mayno bikhalqihi qur-aanka abuuristiisa ma dhahayno waa la abuuray ma dhahayno qur-aankee bal waxaan leenahay ilaahay baa ku hadlay marka waa ku hadlay iyo waa abuurayna waa kala duwan yihiina ogow waa abuuray hadday timaado macnaheedu waxay noqonaysaa sideenoo kale in loo abuuray oo loo sameeyey qur-aanku marka lama sameynin lamana abuurine waa hadal ilaahay ku hadlay subxaanahu watacaala jibriil ayaa maqlay oo alla ka maqlay sida uu ahaa ayuuna usoo gudbiyo nebi maxamed buu baray uu ku dul akhriyey nabigana caleyhi salaatu wasalaam asxaabtuu uu ku dul akriyey ilaa iyo muslimiinta isaga saas isaga soo dhexlaayeen ilaa maalinkan maanta aan joogno oo qur-aankii marka masaajidiina lagu akriyo dugsiyadii qur-aanka lagu dhigto oo yar iyo weynba dadka muslimiinta ay bartaan walaa nukhaalifu ma khilaafayno yidhi jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda ka harimayno ma khilaafayno oo muslimiinta jamaacadooda waxay qabaan qur-aanku inuusan makhluuq ahayn bay qabaan oo qur-aanku kalaamullaahi inuu yahay marka intaan ka harna jamaacatlmuslimiin qur-aanka hawadaana lagu abuuray oo ilaahay kuma hadlin ma dhaha inuu leeyahay nacam masaladaa iyadoo faahfaahsanna waa soo marnay nacam marka nazala bihi ruuxu lamiin jibriil baa la soo degay qur-aanka marka lagu leeyahayna min cind illaahi buu kala soo degay waay jibriil ilaahay xaggiisuu ka keenay isaga iskiis uma abuuranin jibriil laftirkiisa oo qur-aanku ma ahan kalaamu jibriil ma aha qur-aanka marka eh, inahu laqowlu rasuulin kariim markuu alla leeyahay rasuul wanaagsan qowlkiisa waayo nacam oo bimacnaa waxaa weya marka mar haddii rasuulba la yiri eh, ergey inuu ergey yahay oo lasoo diray ilaahay uu sheegay dee ergeyga ama rasuulka cid soo dirta inay jirto waayo ninka rasuulka ah waa gaarsiiye cid kale warkeed unbuu dad kale soo gaarsiiyaa idan marka aayadda laftirkeedaaba waxay daliil u tahay in jibriil ou ahaa ergey xag allana oo erge ergey oo ka ahaa ayb walaa nukhaalifu khilaafi mayna jamacata almuslimiina ma khilaafayno walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bidanbin maa lam yastaxil lahu walaa naqulu laa yaduru maca aliimaani danbun liman camilahu laba bidco oo iska soo horjeedo halkan ku radinaa marka sheekhu walaa nukafiru ma gaalaysiinayno axadan axad axadkaas oo min ahlilqiblati dadka ahlu qiblada salaada tukado ee qiblada u jeesto muslimiinta axad ka midana ma gaalaysiinayno bidembin dembi uu sameeyey ku gaalaysiin mayno meeshaan marka dembi uu sameeyey ku gaalaysiin maynu yidhi maa lam yastaxillahu lahu haddaanu dembigaas xalaashanin dembiga haddii uunan xalaal u arkin soo ma garan tacbiirkan bidembin waa laga fiicnaya awalan oo waxaa fiicnaa lahayd inuu yidhaahdo walaa nukafiru axadan min ahli lqiblati axad ahluqiblada kamida ma gaalaysiinayno bikulli dembin inuu dhaho yacni dembi kastaa ku gaalaysiin mayno qofka uu sameeyo dembi kasta ee uu qofku sameeyo ku gaalaysiin mayno nacam sida inuu yidhahdo soo ma garanin maxaa yeelay hadduu yidhaahdo dadka muslimiinta ma gaalaysiinayno bidembin ku gaalaysiin mayno dembi eede kufriga laftirkiisu soo dembi ma aha nacam gaalnimadii laftirkeedaa dembi a ma nacam marka dunuubta qaarkeed waa lagu gaalaysayaa dadka muslimiinta nacam dunuubta qaarkeed waa lagu gaalaysayaa qofkii muslimka ahaan jiray bimujarad uu dembigaas sameeyo ku gaaloobayaa nebigou caayey matalan sala allahu caleyh ali wasalam kitaabkii qur-aankiibau qashinqub ku tuuray oo kale soo ma kasin aayadihii qur-aankiibau ku jees jeesay oo kale ilaahay buu caayey diintou caayey waxyaabahaasoo kale u la yimid sanam ayuu u sujuuday sanam u sujuudid waa dembi haddii marka la yidhaha dembi ku gaalaysiin mayna dadka muslimiinta ah de kuwaasba waa dunuuba kugu imaan karta nacam oo kuwaasba waa dunuube maxaa ugu gaalaysiin weysaa lagu dhahayaa markaa nacam marka waxaa laakiin la dhihi karaa dembi kasta ku gaalaysiin mayna markaad tiraahda marka meesha waxaa ka imaanayso yacni dunuubta oo dhan waxaa dembi kasta ku gaalaysiin mayna markaad tiraahdo waxaa hadalkaaga laga ayaa ka baxaya markaas dunuub dadka muslimiinta in lagu gaalaysiiyaa aynan bannaanayn inay jirto yaa warkaaga ka ayaa ka imaanaya nacam waana sida la rabana saas waa nacam ayb haddaba marka laakiin sheekhu hadalkiisaas waxaan looga fahmayninba maa lam yastaxil lahuda dambe uu daba dhigay oo waxa uu yidhi dadka muslimiinta ku gaalaysiin mayna dembi maa lam yastaxil lahu hadduunan xalaashanin oo yacni waxaa la dhihi karaa iyada laftirkeeda oo dunuubta iskeed gaalnimada u ah in la xalaashado maba u baahnaba halkaasay ku baxday marka nacam tacbiirku sheekhu marka waa sawaab isaga laftirkiisa laakiin inaynan dadka saa u fahmin baa laga yaabaa kasin dunuubta marka laba aan u kala qaadno baabkaan marka la joogo dunuubta labaan u kala qaadaynaa dunuub sideeda gaalnimo u ah sideeda dunuub gaalnimo u ah iyo dunuub aan iskeed gaalnimo u ahayn dunuubta iskeed gaalnimo u ah waxaa ka mid a mathalan kuwa hadda aan sheegayo kale sanamka oo loo sujuudo kale iskeeday gaalnimo u tahay soma kasin nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo la caayo oo kale iskeeday gaalnimo u tahay ma dhahayna intaan soo istaagno war ninkaan nebiga caayinaayo ma xalaashaday mase ma xalaashanin ma ma xalaashaday maba loo fiiriya taasoo kalena sababtoo ah nebiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa adiga iimaankaaga waajibkaa ee weliba iimaankaagu muxuu ku ansaxaa horta inaad nebiga rumayso soo maaha tasdiiqu nabiy sala allahu caleyh waali wasalam meel ma isla geli karaan marka nebiga rumayntiisa iyo caydiisa islama geli karaan meel tasdiiq iyo yacni cay meel islama imaadaan tasdiiqu culammada waxay dhahaan waa muujib muujibu likraam qofka axadka aada rumaynaysood yacni iimaankiisa janno inaad ku gasho aad rabto waa qof aad karaameynaysood maamuusaysa waay axadka aada caynaysana waa maxayna waa axad aada liidaysa waay soo maha marka meel islama imaan karaan meel islama geli karaan rasuulkoo lacaayoo kale sal ly slam diintoo lacaayoo kale eh, alloo lacaayoo kale qur-aankoo eh, qashin lagu tuuro oo kale ama lagu kaadiyoo kale eh, waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weya aayaadka alloo lagu jees jeeso sideeday gaalnimo u tahay qofku inuu qalbigaaga maxaa ku jira in la yiraha maba ahaba markaa nacam qalbigaaga adiga see ahaa in la weydiiye ma aha nacam soo ma garan ayb qof marka yani yani mukalaf oo qaangaara oo markaana aan waalnayn haddii uu nabiga caaya caleyhi salaatu wasalaam maxaa caayadaas keeni karana wuuna rumaysnayn soo ma garanin marka dunuubta labaan u kala qaaday inaad dunuub iskeedba gaalnimo u noqonayso kuwaas looma shardiyo inuu xalaashado inuuna xalaashanin dunuubta nooc ka midana waxaa weeyaan sideeda gaalnimo uma aha waa fisqi sideeda gaalnimo uma aha taasoo kale marka qofka hadduu ku dhaco lama gaalaysiinayo mathalan zinadoo kale zinada qofka shahwa u qaba karto haween buu ka zinaysanaa mathalan zinada sideeda gaalnimo uma aha waa fisqi iyada sideeda gaalnimo uma aha oo la dhihi maayo marka qofkii hal marba hadduu zinaystay diinta waa ka bax waa gaaloobay la dhihi maayo laakiin haddii dembiga zinada marku sameeyo oo uu laakiin ku darsado ictiqaad ah ictiqaad ah zinadu inayba u bannaan tahay isaga war waxaan waa xaaraana lii ma ahan xaaraan maan waa ii banaan tahay buuyii nacam wuu xalaashaday istixlaalkaas oo camal qalbiga ku gaaloobaa qofka marka ha dhow soo ma garanin ayb marka dunuubta kuwa iskood gaalnimada u ahna qalbi iyo istixlaal i loo fiirin maayo kuwa aan laakiin gaalnimo ahayn qofku markau xalaashado kufrinaa nacam saasay culamada marka u kala qaadayaan dad badanaa marka meelahan oo kale marka aada ugu simbirixoon fahmayn si kale haddaan u dhigna si kale alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa asalaatu xukmu taarikihaa wuxuu yidhaahdaa kufrigu markuu ka hadlaayo wuxuu leeyahay laba waay kufri ictiqaad iyo kufri camali buu leeyahay kufri camal ah camal oo qofka sameeyey dartiis gaalnimo ka imaanayso iyo kufri ictiqaad qalbi ka imaanayo xaggiisa kufriga camaligo laba u kala qaadayo wuxuu yidhi wa minhu kufriga camaliga waxaa ka mid a ah maa yudaadu asla aliimaani iimaanka asalkiisa waxa ka hor imaanayo asluliimaan wax ka hor imaanaya ka miduu yidhi kufriga camaliga sida musxafka oo ilqaau lmusxafi fi lqaaduuraat sanam loo sujuudoo kale iyo cayda rasuulkii iyo wixii kaleo waxyaabaha noocaas oo kale ah waa dunuub iskeed marka iyada iimaanka aslul iimaan ka hor imaanaysa soma garan oo yacni meel isla geli maysa kitaabka qur-aanka waa rumaysanahay haddana waa ku kaadinana meel isla geli kara ma aha qofka kitaabka musxafka ku kaadinayo waa qof aan rumaysnayn waay nacam ki qalbiga waa rumaysanahay kii yeeli mayna nacam hadduu yidhaahda kitaabka waa rumaysanahay waa weyneynayaa in lagu camal falaan ogolay una ku kaadinayo maabadan ma dhici karta taas oo kale liannahu yudaadu asla aliimaan waa camal aslul iimaan ka hor imaanayo iimaanka asalkiisana waxaa weeyaan tasdiiqa iyo yani iqraarka iyo waxyaabaha weyaan sidaan gadaal ka sheegi doona insha allahu tacaala ayb kufriga camaliga qeyb waxaa jirta aan aslul iimaan ka hor imaaneynin taasoo kale gaalnimo diinta looga baxo ma noqonaysa nacam so ma garanin oo masalan dadka yani waa tii nebigu u yiri sal ly slam oo kale sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qof muslima in la caaya waa faasiqnimo in la in lala dagaalana waa gaalnimo gaalnimada noocaas oo kale marka waxay noqonaysaa gaalnimo aan aslul iimaan ka hor imaanaynin ilaa inuu istixlaal sameeyo ma ahani dunuubta marka qofku inuu fiiriyo waayo dunuub marka iskeed loogu gaaloobayo inuu yiraahdo marka ma xalaashaday mase ma xalaashanin waxay noqonaya madhab irjaa ah u noqona na madhabka noocaas oo kale nacam sheikhulislaam ibnu taymiyana saarimulmasluulkuu ku sheegay asaarim lmasluul calaa shaatimi rasuul aayadda qur-aankana waxay ahayd xataa waxaan banaanayn in la yiraahdo nebiga in la yidhaha masalan dunuubta noocaasoo kale ah waxay daliil u tahay gaalnimo in la yidhaha maaha waa gaalnimo in la dhaho waay sideeday gaalnimo u tahay in la yidhaahdo soo ma garanin oo yacni musxafkoo qashin lagu tuuraa sideeday gaalnimo u tahay nebigoo lacaaya sideeday gaalnimo u tahay ee gaalnimay ku tusaysaa in la yidhaha xataa ma aha nacam soo ma garanin walidaalika ilaahay wuxuu yidhi fii suurati tawba qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun alla aayaadkiisa iyo e, qul billaahi alle e, aayaatihi aayaadka alle iyo rasuulka alle subxaana wa tacaala kuntum tastahzi-uun miyaad ahaydeen inaad ku jees jeesaysaan laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii ka gadaale waad kufriseen buu yidhi alla subxaana wa tacaala meeshaasna sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi qad kafartum bacda iimaanikum wa kufruhum bilqowli buu yidhi gaalnimadooda waxay ka ahaatay hadalkooday ku kufreen hadalkooda idan gaalnimada laguu sheegayo marka qalbiga waa noqotaa waa laga gaaloobaa afka waa laga gaaloobaa qowl qofka uu yiri gaalnimo waa keenaa ficil aada samaysana gaalnimada waa keenaa soo ma garanin meel maad mathalan qof nebi la xarbinayo kale hadda waana rumaysanahay ma laga yeeli karaa oo qofkii nebigi nebi dilaaya mathalan nebi buu dilaa haddana waa rumaysanahay ku leeyahay waxaasoo kale marka haddii la yidhaahdo marka ninkaan nebiga dilaayo inuu xalaashaday iyo in kalaa la fiirinayo in la yidhaahdo waxay noqonaysaa madhab aada radi u ancam ah, bal islaam wuxuu ka sheegay madhabka noocaas oo kale jahmiyadu ka sheegay oo waxay yidhaahdeen waxaa kulmi kara iimaan nebi la rumaysnaado iyo in la caayo waa kulmi karaanay dheheen kefsay u kulmi karaan marka waxyaabaha marka noocaas oo kale qof marka aduu qofku u sacyinaa diinta ilaahay inuu ibdaaliyo mathalan waxyaabaha ila arkaan ulimaan dib aan ugu noqono alimaan arkaan ulimaan an tu'mina billah wamalaa'ikatihi malaa'ikatihi wa kutubihi baa ku jirta qur-aanka soo ka mid maaha iimaanka waaanrinaan waxa inaan rumaynaa ay waajibtahay soo qur-aanka ka mid maaha nacam qofkii hadduu u sacyinaayo oo u dadaalayo inuu qur-aanka ka baabi'iyo koonka ama meesha uu joogo inuu qur-aanka ka zuuliyo sidiisaba nacam ee oo weliba ficil iyo hadal isku daro hadalna ou isku daro oo diintaanaana dhibtay waa laga waa laga zuulinaa meeshaan waana laga baabi'inaa uu taagan yahay ficilkiina uu ku daro uu la imaado ma dhici kartaa qofkaas inuu rumaysan yahay qur-aankan ah wax wax dhici kara ma aha soo ma garan walidaalika haddii waxyaabahaas oo kale waa gaalnimo la yiraahdo kale qofku ma aha inuu yiraahdo yacnii laba daraf un yacni daa'iman shaydaanku laba daraf unbuu dadka kala geeyaa takfiirka yacni ku dhisan jahligana lama rabo takfiirka ku dhisan yani waxaan ujeeda takfiirka jahliga caatifada isaga dhisanna lama rabo qofkay alle iyo rasuul gaalaysiiyeenna in in islaam laga dhigo loo ictiqaadiye ma aha ahan soo ma garan iyada laftirkeeda waa dembi kala wa oo qaacido sax a ah weeyaan qaacidadan dhahayso man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir waa qaacido saxiixa laakiin waxaa weya waa qofkii sharcigu ou gaalaysiiye oo gaalnimo sharci oo aayad iyo xadiid nebiga caleyhi salaatu wasalaam looga haysto mawaanicdii kufriga ay zuushay lagu kufri siinayo ay meeshay ka maqan tahay qof ay ku dhawowday haddaad adiga imaama mu'min waay mu'min waa taagan tahay nacam waxaa weyan marka islaamnimadu waa ka duwan tahay qowmiyaadka waa ka duwan tahay nacam islaamnimada qowmiyada waa ka duwan tahay oo carabnimada waa ka duwan tahay oo carab gaalaa la heli karaa islaamnimada waa ka duwanta soomaalinimada soomaali gaalaa la heli karaa nacam soo maa marka islaamnimada wax la ictiqaadiye waa mabda' sugan oo thaabit ahoo jira way nacam oo wixii markaa gaalnimo eh, eh, ka ah ka qofkii ka bayro dhinac ka maro dawaabidii wax lagu tagfiirinayn ay ku qumto mawaanicdiina laga waayo waa waa uu gaaloobaya nacam haddaad adiga aqoonin waa ka istaagi kartaa laakiin qofka yaqaano inaad faraha uga qaada nacam walaa nukafiru axadan ma gaalaysiinayno min ahlilqiblati ahlulqiblada ka mid ah bidembin ku gaalaysiin mayno dembi maa lam yastaxil lahu haddaanu xalaashanin bishardi dembigaas waa inuusan ahayn kii iskiis gaalnimada u ahay waxa iskood gaalnimada u ah maaha sheekh wuxuu ka hadlaya sidaa ogaada nacam dembigu hadduu iskiis gaalnimo u yahay waa socday kaas nacam maa lam yastaxil lahu maa u ahan shardi walaa naquulu dhihi mayno laa yaduru maca aliimaani qolo kale hadda soo galay laa yaduru dhibi maayo maca aliimaani iimaanka la jirkiisa dhanbun dembi wax ma dhibo walaa naquulu dhihi mayno laa yaduru dhanbun dembi wax ma dhibo maca aliimaani iimaanka la jirkiisa liman ma dhiba camilahu sameeyey dembigaa murji-ada weyaan ayaguna kuwaan waxay kuleeyihiin mar haddaad mu'min tahay oo iimaankii caqdigii iimaanka uu ku ansaxay ood laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah dhahday dembi allaale dembigaa samayso waxba kuu dhibi maayo waa cagsiga nimanka marka wax tagfiirinayo qoladii hore cagsigooda kuwaan ayaga mar laa ilaha illah uma tiri biswa lamaba gaaloobay qabaan qofkii mar laa ilaha illahu maxamedun rasuulullah yidhaahdo ama gaalnimaha ku dhaco ama yyama yaanu ku dhicin wax allaale wuxuu doona ha sameeyo mar haddaa iimaan iyo dembi dembigu haddii mar iimaan uu joogo halkan dembigu waxba ma dhibaayo kuleeyi iimaankaas wax u dhibi kara maleh arrintaa marka nusuusta qur-aankay ka hor imaanaysaa nacam dembigu hadduu gaalnimo yahay iimaanka dhan booba burinaaba nacam oo ilaahi subxaana watacaala wuxuu leey walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin ambiyada ilaahay markuu kasoo sheekeeyey fii suurati alancaam waxa uu yihi walow ashrakuu la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen wax allaale wixii ay sameeyey ay sameeyey hore u sameeyeen waa ka buri lahaa ka baabi'i lahaa soo ma kasin dunuubta laftirkeeda marka macaasida xataa aan gaalnimada gaarsiisnayn acmaasha waxbay u dhibaysaa naam acmaasha waxbay u dhibaysaa nabi sal ly slam wuxuu yidhi man taraka salaata alcasri salaad casr qofkii ka tago faqad xabida camaluhu camalkiisii waa buray buu yidhi camalkii maalintaa aada samaysatay khayrka waa kaa burayaa nacam haddaad salaad casir ihmaalisood si fudud uga tagto soo ma garanin marka dunuubta waxaa kala duwan laakiin acmaasha buritaanka ay yani iima iimaankii iyo acmaashii fiiri acmaal markaan eh, markaan leenahay iimaanku acmaasha iimaankay soo gelaysaa nacam al-iimaan markaan leeyahay waxaan ujeedaa asalkii diinta lagu soo gelayo iyo acmaashii saalixaadka soo ma garanin idan marka haddaad gaalnimo ku dhacdo walciyaadu billaahi iimaan oo dhan waa kaa burayaa kulligiisba nacam eber ayaa soo baxaysaa eber soo ma garanin haddii marka aadan gaalnimo ku dhicin laakiin macaasi waaweyn aa la timaado iimaankii asalkiisii makaa kaa buraayo adiga laakiin acmaasha saalixaadkood samaynaysa qeybo ka mid a ah, waa macaasidaas waa la tegaysaa laa shaka aakhira ilaahay subxaana nabiga caleyhi isalaatu salaam wuxuu tilmaamay inuu imaan doono qof salaad soon iyo zako iyo xaj haysto inuu imaanayo waa imaanayaa wayatii waqad shatama haada midkan waa wadaraba hada kan waa garaacay waa kala maala haada kan maalkiisuu cunay wasafaka dama hada kan dhiigiisu daadiyey fa yucdaa hada min xasanaatihi xasanaadkii baa laga soo qaada midkaana la siinaya kanaa laga soo qaadaya kanaa la siinaya markii la waayo xasanaadkiisi ay baaba-aan dadka isaga weli ku dhegan ee uu xaqa ka galay xumaantoodii inta lasoo qaada dusha loo saaraya nacam markaasuu naarta ku gelaya walciyaadu billah nacam ayb marka waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weye maxaa u keeneen acmaashiisi inay baaba-da maxaa u sababayna waxa u sababay waxa ay tahay macaasida sida uu la yimid idan marka in la yiraahdo dembi dhib ma leh iimaankaaga wax u dhibaayo dembi ma leh waa khalad waxaa kaloo axaadiidta saxiixa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay caddaynaysaa dad badan naarta inay geli doonaan lagana soo saari doono dad badan oo muslimiina inay naarta geli doonaan marka ugu dambeysana laga soo bixin doono riwaayaadka qaar waxay tilmaameen dad naarta waxaa laga soo bixina madoobaaday oo ku gamaaray oo ku gubtay oo dhuxula noqdeen ayaa laga soo saareen maxay u galeen marka naarta waxa geliya waa maxana dunuub soo maha nacam ila ilaahay iska gelin maayo naar ma ogtahay dunuub waay marka dunuubta wax ma dhibta in la yiraha marka waa madhab aada u foolxun waa waa madhabul irjaa madhabka ay qabaan fiiri kuwan marka waxay leeyihiin murjiada ah dembi mar hadduu iimaan meeshaan yaallo dembi waxma dhibay leeyihiin kuwa cagsigoodaana maxay dhahayaan kuwa cagsigoodaana marka waa khawaarijta iyo ahna waxa ay leeyihiin hada iyaga warkooday cagsanayaan oo waxay leeyihiin iimaan iyo dembi meelma ku wada kulmi karaan haddaad dambaawdo ood ka toobad keeni weyso waa socotay waa gaaloobaysaa nacam marka waa laba daraf oo aada u kala soo horjeedo xaqana marka waxaa weeyaan qofka hadduu dembi sameeyo kabiire ah kabiiradu waxbay u dhibaysaa acmaashiisii qaar kamida way baabi-inaysaa haddaynan gaalnimo ahayn aakhira naar bay u keenaysaa kabiiradu dhibkaasay leedahay soo ma kasin kabiiradu dhibaatadaasay leedahay wabilcagsi marka iyadana waxaa meesha ku jirto kabiirada dhibaatadaasay leedahay nacam marka markay dhibaatadaas qofka dhibaatadaa markay qofka u keenaysana waa inuu qofku u ogaado diinta inaynan ka saaraynin diintiina ka saari maysa marka waxaa wey qofku maxaa la dhahayaa mu'minu naaqisu liimaan waa mumin naaqisu liimaan iimaankiisa naaqisa nuqsaantaas waxbay u dhibee hadhow marka waxaa laga yaabaa inay naar oo ku galo nuqsaanuliimaanka dartiis waxa uu naarta uga soo baxaayana iimaankii u haray waayo oo asalkii iimaanka uu qoorta kula jiray nacam waxaasoo dhanna marka mas'alatul markaan gaarno waxaan arki doonaa meesha ay wax ka qurmeen oo ay dadkan oo dhan ku gafsan yihiin labadan kooxba inay tahay inay leeyihiin iimaanku waa hal waa hal juz oo aan kala aan kala jajabin iimaanka dhan waa hal qaybayl imaa in la wada waayo iyo imaa in la wada helay kuleeyihiin sidaasna ma ahan sawaabku nacam iimaanku waa dhici kartaa qaarkiis in la waayo qaarna la helo isagoo dhan in la wada helana waa suurtagal isagoo dhanna waa la waayi karaa isagoo dhan haddii la waayo waa gaalnimo qayb ka mid a haddii la helo qeybna la waayo waa aslul iimaan iyadoo uu yaallo iimaankii waajibka ahaana lala yahay waa macaasida dadka ahlu macaasida oo faasiqiinta xaalka ay ku jiraan oo kale in la wada helana marka de waxay noqonaysaa marka dadka abraarta ah nacam ee wan wanaagsan iimaanka waajibka waa kamilayan ayaga nacam waa laga yaabaa inay kamilaan inkastoo yacni dee acmaasha cid kamili kartaa aynan jirin sida imaam axmed raximahullah uu yiri wa dalikana marka qofka mu'min maa tahay haddii la yiraahdo ay fiican tahay inuu dhaho ana mu'minun in shaa allah aniga mu'min baan aha insha allah haddii alla doono oo uu marka wax soo reebo sababtoo ah acmaashio dhan lama wada imaan kartid walaa naquulu dhihi mayna laa yaduru dhibi maayo denbun dembi liman ma dhibaayo axad camilahu sameeyey maca aliimaani iimaanka joogitaankiisa ama iimaanka la jirkiisa ayb wanarjuu lilmuxsiniina wanarjuu waanu u rajaynaynaa lilmuxsiniina muxsiniinta dadka ixsaanka sameeyey oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah an yacfuwa inuu u cafiyo inuu cafiyo alla canhum xaggooda inuu cafiyo ayaan rajaynaynaa wayudkhilahum uu geliyo aljannata jannada uu geliyo biraxmatihi uu ku geliyo naxariistiisa ilaa cid mud jannada ku mudanaysa camalkeeda ma jirtee rasuulka caleyhi isalatu salaam markii la weydiiyey waxa waxau yihi waclamuu ana axada minku ana anahu lan yanjuwa aadlan ah, yanjuwa axadu minkum bicamalihi ogaada qof idinka idin ka mida ma badbaadayo camalkiisa ku badbaadi maayo markaasay dhaheen walaa anta yaa rasuul allah rasuulka ilaahi adigana walaa ana aniga xataa ku badbaadi maayo ayuu yidhi ilaa an yataqamadani allaahu biraxmatihi inuu naxariistiisa idhex geliye ma ahani soo ma garan haddii marka nebiga camalkeyga kuma badbaadaya uu leeyahay famaa baalu hayrihi marka hayrkiis maxaa xaalkiisa oo noqonaya sidaa darteed buu marka musanifku wuxuu yidhi dadka muxsiniinta muxsiniintae khayrka badan ilaahay inuu cafiyo ayaan rajeyn ayaan u rajaynaynaa jannadana uu naxariistiisa ku geliyo walaa na'manu calayhim walaa na'manu mana kama aamin noqonayno calayhim iyagoo korkooda uma aamin noqonayno oo yacni ma dhahayna la cadaabi maayo yani cadaab waad ka aamin yihiin ma dhahayno qof la dhihi kara male taa ilaa dadkii ilaahay uu sheega ma ahani walaa nashhadu lahum uga marqaati kici biljannati janno ilaa laakiin dadkii nebigu uga marqaati kacaa nasku sheega waa looga marqaati kacaa iyaga jannada wanastaqfiru waa u dembi dhaaf dalbaynaa limusii'ihim dadka muslimiinta kooda xun wa nakhaafu calayhim waa u cabsanaynaa kuwaas walaa nuqaniduhum naxariista ilaahayna ka quusin mayno halkan iyadana asal aada iyo aada u qiimo badan waayo wuxuu ku tilmaamaa asalkan dadka muxsiniinta oo mu'miniinta ka mid a ah. waxaan u rajaynaynaa buu yidhi inuu ilaahay cafiyo jannada geliyo naxariistiisa uu ku geliyo walaa na'manu calayhim cadaab ugama aamin ihin maxaa yaele dadkan quluubtooda ilaahay baa garanaya adii maba taqaanidba ninkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam saaxib eh, ahaa eh, nin kirkira la dhihi jiro hasha nebiga raraayaa jirtay mar dagaaladii dagaaladii nebiga ogala dagaal ka mida isagoo hashii nebiga sidaa u raraaya dagaalkiina lagu jiro ayaa leeb qabsaday markaasu ku dhacay asxaabtii markaas waxay yidhahdeen hanii-an lahu shahaada war ninkan bogaadin baa u sugnaatay waa u dhacatayo nin shahiid uu noqday waa darajo fiican buu ayuu gaaray markaasuu rasuulka sala allahu alayh ali wasalam uu yihi kalaa warkaas aad dhahaysaan ka joogu yiri ina ashamlata alatii akhadaha lataltahibu caleyhi naaran nacam go-i uu qhaniimada ka xaday ee uunan soo sheegin oo ka bililiqaystay ayaa naarta uu kula ololayo yiri rasuulka caleyh isalaatu wasalaam marka qofkii jihaadka isagoo ku jiro xilli khayr badan lagu jiro acmaal wanaagsan la wado ayaa waxaa dhici karta camalkaas wanaagsan wax yar oo la xiriirsaday oo dembi ah in qofka laga abaalmariyo waa dhici kartaa nacam sidaa darteed walaa na'manu calayhim dadka wax meelaha fiican ku dhinto waxaanu leenahay ilaahay shahaadaan uga rajeeyeynaa dembigooda ilaahay inuu dhaafaan rajeeyeynaa sidaa waa la dhahayaa nacam wayna badan tahay axaadiidta noocaas oo kale rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam uu tilmaamay sidaa darteed baa imaamu lbukhaari uu baabaystay saxiixiisa wuxuu yidhi baabun laa yaquulu shahiidun haadaa kani baabun baab weeyaan buu dhahay laa yaquulu dhihi maayo qofka fulaanun shahiid hebel waa shahiid ma dhaha qof maxaa yeele hebel waa shahiid ahlu janno waayo waay macnaheeda nacam soo ma kasin marka ashahiid fulaan iyo ma fiicna in la yidhaahdo oo waxaa ka fiican in la yidhaha ninkaasi waxaan u malaynaynaa meel fiican inuu ku dhintay shahaadaan u rajayneynaa insha allahu tacaala inuu shahiidaan u rajeyneyna oo meel fiican janno iyo ou galo iyo sidaas weyn marka waa raja naam qof cadaabka alla waa ka nabad galay alla aan dhihi karnaa ma jirto leeya nacam ayb walaa nashhadu calayhi lahum biljannati jannana uga marqaati kici mayno nacam hebel waa ahlu janno wallahi hebel hadduusa ahlu janno ahayn maba aqaanba cid ahlu janno ahu kuleeya nacam wamaa adraahu yaa ogeysiiyey hebel nacam waxaa laga yaabaa inuu waxyaaba yaryar ku arkay laakiin acmaasha quluubta yaa yaqaan waayo ilahay unbaa yaqaan soo maha nacam qofna marka inaad ku kadsoonaato ma aha waxaa kaloo sidoo kale marka iyadana eh, eh, kamid a qofka inuu yidhaahdo eh, waxyaa alfaad badan baa macnahan oo kale lamid waxyaabaa la diidaya marxuumaa kamid a ereygan marxuum oo dadku u badan yihiin nacam marxuumkii hebel ahaayaa lagu le marxuum macnaheeda ma taqaanaa kii loo naxariistay waay adiga ma ogin loo naxariistay nacam walaa nuwalaa na'manu calayhim soo maha halkan jaa cadaabkii baad kaga aamin noqotayba isaga nacam khalad waa taa nacam naxari qofka in la yidhaha yani allah u naxariisto waa fiican taha nacam war ninkii hebelay waa dhintay allah u naxariisto hadduu muslim yahay rajaa-un nacam naxariisaan ilahay uga rajaynaynaa in la dhaho ayib laakiin dadkii nebigu ou jannada ugu bishaareeyey ayaga maka aamuseena kuwaas ma waxaa leedahay waa la cadaabayo ma ogi in la cadaabayo in kale miyaad leedahay ma la dhihi karo kuwaas maxaa yal kuwaas waxyigaa sheegay dadkaa marka waxaa ka mid a ah cashara almubashariin tobankii ayagoo nool jannada loogu bishaareeyey kuwaas waxaan leenahay ahlu janno waa waa ah oo nabigaa yidhi abubakrin fi ljanna wacumaru fi ljanna wacumaanu fi ljanna ilaa aakhirihim naam tobankaas keliyana ma ahna cukaashaa kamid a dadkii jannada ayagoo nool loogu bishaareeyey cukaashata bnu muxsan waxaa kamid a dadkii ayaga jannada loogu bishaareeyey ninkii la dhihi jiray thaabit ibnu qays ibnu shumaas ayaa kamid a oo rasuulku sal ll ly slam u yidhi anta min ahli ljanna ahlu jannahaaba kamid tahay uu yidhi allaale wixii nas kusoo arooro marka waa la aqbala khadiija kamid a khadiija binti khuwaylid radia allahu canha ayaa kamid a waxaa kamid a kun iyo afartii boqol nebiga baycatu ridwaan la samaysay sulxulxudaybiya dadkii nebiga la baayactamay nebigaa yidhi sal ll ly slam axad baycadaas galay oo naar gelaya ma jiro yiri rasuulka alayh isalatu salaam waa uga markhaati kacayna iyagana wixii laakiin nas uunan sheegin kitaabka iyo sunnada aan lagu sheegin jacayl aan annaga jecelnaha darteeda uga markhaati kaci mayna ayb taa waa taas marka wanastakfiru limusii'ihim dadka muslimiinta kooda dembaabayna xumaanta samaynayana dembi dhaafaan ilaahay u weydiinayna maadaama uu muslim ba yahay allah dembi dhaafaan wa wanakhaafu calayhim waana u cabsanaynaa laakiin kuwaas oo maadaama ay dariiqooda dariiq xun oo ahaa waxaan uga cabsanaynaa cadaabka saasaan leenaha iyaga laftirkooda marka cadaab maku jazmi karno nacam ilaa ilaa waa la cadaaba ma dhihi karno soo ma garan dadkii ilaahay laakiin sheegay gaar ahaan in la cadaabayo kuwa ay waa loo rumeynaa in la cadaabayo dadkan marka masaladaa iyadan xadiid saxiixa waxaa soo arooray nabiga caleyhi isalaatu wasalaam laba nin buu ka sheekeeyey reer bani israa'iil ahaa midna oo caabid ahaa jiray muslimiinay labaduba ahaayeen laakiin ninna waa cibaado badnaa ninna ma cibaado badnayn dembi unbuu samey jiray kii cibaadada badnaabaa marka wuxuu yidhi mar allaale markuu midkan soo agmaro yaa haadaa war midkaanu aqsir war dembiga ka gaabso war waxaan waa dembi war waa waanin jiray markii dambe ayaa maalin uun ninkii wuxuu yidhi kii dembiga sameynaya wuxuu yidhi abucifta calaya raqiiban war niyow maanaa la ii kaa soo diray yiri adiga inaad aniga waardiye iga noqoto ee ilaalisa maa la ii kaa soo diray ninkii marka waa xanaaqay markaasu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir ullahu laka ilaahan ku dhaartay inuusa adiga ilaahay kugu dembi dhaafayninba ilaahay subxaana watacaala marka kanna naartuu geliyey cadaaladiisuu ku geliyey kii caabidka ah kii kalena waa u dembi dhaafay yaa waa yidhi man da ladii yata-allaa calaya kii aniga igu dhaaranayay inaanan hebel u dembi dhaafaynin aawayo yidhi naam wax ilaahay gacantiisa ku jira adiga ma haysid dadka uma diidi kartid qofka muslimkaa naxariista alla waa gaaraysaa u naam soo ma garanin abuu hurayra markaasu wuxuu yidhi wallaahi laqad takallama wuxuu ku hadlay ninkan kalimatan kelmad aw baqad dunyaahu wa aakhiratahu kelmad adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba halaajisayou ku hadlay buu yiri marka qofkii fiicnaayo dariiq fiican ahay hal kelmad buu ku halaagsami karaa ogow qofkii xumaanta ku jirayna ilaahay u dambi dhaafi karaa hadduu muslim yahay marka qofka inuu iska ilaaliyo asaga inuu isla weynaado oo wax kaa fiican male iyo wax kaa cibaado badan male dadkan maxay yihiin iyo inuu is yiraahda ma aha nacam bal taas markay gasho ayaa quluubtiisuba ay jiran tahay nacam qalbigu markuu jiradana jawaarixdii baa jiranayn cujbiga marka ma fiicna ayb waxyaaba badan baa marka tan lamida ilaahay hebel uma dembi dhaafaayo kaas ilaahay uma naxariisanaayo kaasa kaasba hadduu janno galo dadba maba aqaan uu kuleeyahay nacam ayb jannada maasaa soo arkay nacam waxaasoo dhan marka dadka muslimiinta kooda xunna inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiiso oo u cabsato kii ixsaanka sameeyna inaad janno u rajeyso laakiin aadan Eh, isaga laftirkiisa aadan jasminin inuu janno gelaayo wixii aan qur-aanka iyo sunnada ama waxyiga aan lagu haynin walaa nuqanituhum naxariista ilaahay ka quusin mayno kuwaa iyaga ah walaa nuqanituhum naxariista alleh ka quusin mayno wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi saxbi slm